رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabun ana almar'ata alxurata kulaha cawra ilaa wajhaha wa kafayha wuxuu baabu yahay ana almar'ata haweenayda alxurata ee xorta ah kullahaa dhammaanteed cawratun inay cawro tahay ilaa wajhaha wejigeeda iyo wakafayha iyo labadeeda kaf mooye wuxuu ku qeyday haweenayda xorta wuxuu ka ixtiraasayaa haweenayda addoonta oo cawradeeda khilaaf uu ka jiro sidaas hadda uu baabeeyey haweenayda xortaa inay jidhkeedao dhan cawro yahay ilaa wejiga iyo labada kaf mooye gacanta ee qaybteeda horaa ah kaf la yidhaahda asaan soo marnay sidaasi waa madhabka jumhuurta wey imaamu malik shaafici fii axadi aqwaalihi iyo abu xaniifa fii ixda riwaayatayn ayaa sidaa qaba ee muxuu ahaye hadda meesha uu ku qoray can caaishata radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yaqbalu allahu alla ma aqbalo salaata xaa'idin haweenay qaan gaadhay salaaddeeda alla ma aqbalo ilaa bikhimaarin ilaa hagoog mooye khimaarku waa shayga madaxa lagu dado madaxa iyo dhuunta iyo qarya ayaa khimaar la yidhahdaa rawaahu waxaa wariyay alkhamsatu shantii baa warisay ila anasaa'iy iyo nasaa'i mooye alimaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidkaasi waa xasan waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan saxiixaynkooday ku keeneen ama labadooda kitaab bay ku soo arooriyeen xadiidkaasi wuxuu ku tusayaa haweenta salaaddeeda inaan la aqbalaynin hadday qaan gaadho ilaa inay madaxa dadamooyeen ayb xaa'idkaasi hadda lagama wado haweenayda caadada qabta lagama wado maxaa yeeley haweenayda caadada qabto maba tukataba marka xaa'idku bimacnaa haweenay qaan gaadhay waay leanna dumarka sida qaalibka waxay ku qaangaadhaan xaydkay ku qaangaadhaan marka macnahaasaa laga wada waxaa deliishaday xadiidka culimmada qabta haweenta inuu jidhkeedu cawro yahay xataa madaxeeda iyo jidhkeedao dhan inay cawro yihiin ayaa deliishaday istidlaalka noocaasina dood baa laga qabaa oo xadiidku keliya wuxuu tilmaamay madaxa in la dado iyo wixii ka agdhig luqunta iyo dhuunta iyo marada asturtaa khimaarka la yidhaahdaa intaasuu faa'iidaynayaa inay cawro tahay qarinteeduna laazim ay tahay ayb wixii intaa ka siyaadsan xadiidku daliil uma aha waxaa loo deliishadaa sidoo kale oo deliishada culimmada qabta cawrada asturkeedu inuu shardi yahay salaadda waana madhabka jumhuurta shardiga waxaa la yidhaahdaa shayga haddii la waayo wuxuu shardiga u ahaana la waayayo marka waa madhabka jumhuurta laakiin rag baa ka doodayo waxay leeyihiin cawrada asturkeedu waa un waajib laakiin shardinimo ma gaadhsiisna yacni hadduu ruux isagoo qaawan tukado salaaddiisu way asaxaysaa laakiin waa aathim dembiila ah bay leeyihin siday u badan yihiinna waxa weeye salaaddiiba waa buraysaaba ma aha waa aathim keliye salaaddii baan asaxaynin macnaa saasay u badan yihin xadiidkani marka waxaa daliishanaya qolyaha qaba in satrulcawra uu shardi yahay maxaa yeelay salaaddii ma asaxayso ayaa xadiidka ku cad wacan ummi salamata radi allahu canha annaha iyadu sa'alad waxay weydiisay annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam ayay weydiisay oo waxay ku tidhi atusallii ma tukanaysaa almar'atu haweenaydu fii dircin iyo wa khimaarin ma ku tukanaysaa diric iyo khimaar diraca waxa weeyaan waa waa marada jidhka intay kada laga xidhaa laga wada ama ha noqoto muxuu ahayey dirac adag ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahayey maryahan magacyada kale leh jidhka lagu asturo atusalli almar'atu fii dircin iyo wa khimaarin hagoog ma ku tukanaysa walaysa walxaal laysa uusan ahan calayha korkeeda isaarun hoos gunti iyadoon hoosta waxba ka guntanayn muxuu ahay googoradna hoos ka qabin diric ama gantoob ayadoo qabta ma ku tukan kartaa waayo korkana hagoog ay u saaranta qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay slam idaa goorti kaana u ahaado addircu diracu saabiqan mid waasaca oo yuqatii daboolaya duhuura qadamayha labadeeda lugood xaggooda kore labada gomadood xaggooda sare xagga dhulka qabata mooye dhanka kalea yaa dahri la yidhaaha saasuu maanaa dhankooda kore hadday asturayso qarinayso gaadhayso way ku tukan kartaa wey rawahu waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey wakadalika xaakim iyo bayhaqina way wariyeen waana xadiid daciifa wey sanadkiisa waxaa ku jira haweeney la yidhaahdo ummu muxamed ibnu zayd lamana garanayo sida imaamu dahabi iyo keyrka ay leeyihiin haweeney la yaqaano maaha waa majhuulad ayb haddana sida raajixa xadiidku inuu mawquuf yahay wey waxaana tilmaamay inuu mawquuf yahay calaa ummi salama oo nebiga uusan gaadhsiisnayn abu daawuud cabdilxaq alishbiili ibnu xajar iyo sheekh albani waxaa wahmiyey oo ismoodsiis ku dhacay xaakim iyo dahabi oo xadiidkan ku saxiixiyey calaa sharti muslim sidaana waxaa caddaynaya sheekh albaani caleyh raxmatullah saxiixa abu daawuudka asalka iyo irwaaga oo uu xadiidka kaga hadlay xadiidkani marka ma sugna fuqahada badan baase u deliishaday inay haweentu lagaa maarmaan ay tahay dharka ay ku tukanayso inaysan ka yarayn hagoog madaxa asturta iyo maro kaleetoo waasixoo jidhka wada gaadha waa laga maarmaan bay yidhaahdeen muhimmadduse waxa weeye intii cawro uun la yidhaahda inay qarsoonto unbaa muhima saas way maana xadiidku waa xadiis daciif wa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man jara ruuxii jiida hawbahu maradiisa khuyalaa'a xarraga kibir darteed u jiida oo dhulka ku jiida isagoo xarraga ay ka tahay lam yandur illaahu alla ma fiiriyo ilayhi isaga xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ilaahay il naxariiseed kuma dayo fa qaalad markaasaa waxay tidhi ummu salama fa kayfa sidee bay tasnacu samaynayaa annisaa'u dumarkii biduyuulihinna farqahooda see bay ku samaynayaan marada qaybteeda hoose ayaa duyuulka laga wadaa waa fiidda hoose marada faraqeeda hoose iyo fiiddeeda hoose see bay ku samaynayaan wey qaala nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam yurkhina way raaricinayaan shibran taako taakay hoos u dhigayaan fa marka waxay tidhi idan markaa tankashifu way faydmi aqdaamuhunna gomadahoodu way faydmayaan haddii dhudhunka dhexdiisa ama aanqowga intay ka bilaabaan ay taaka hoos uga dhigaan markay socdaan ama markay tukanayaan baa waxaa mooqanaya lugahoodiiyo gomadooda fa qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay slam fa yurkiinahu mar hadday sidaa tahay waxay raaricinayaan oo hoos u sii daynayaan diraacan yacani waxa weeyaan dhudhun laa yazidna kamana siyaadinayaan calayhi diraaca korkiisa ka siyaadin maayaan ka kordhin maayaan rawa waxaa wariyey annasaa'iy baa wariyey watirmidiyu wasaxaxa wuu saxiixiyey kadalika sheekh albaanina waa saxiixiyey warawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walafduhu lafdigiisuna waxa weeye ana nisaءa الnabiyi nebiga xaasaskiisa sal lla alay slam sa'alnahu way weydiiyeen can iddayli marada fiiddeeda iyo faraqeeda iyo saynteeda hoose ayay weydiiyeen fa qaala nebigu wuxu uhi sl ly slam ijcalnahu yeela shibran taako fa qulna waxay yidhaahdeen inna shibran taako laa yasturu ma asturayo min cawratin cawro ma asturayo fa qaala nebigu wuxu uhi sl ly slam ijcalnahu ijcalnahu ka yeela diraacan dhudhun ka dhiga dhudhun markaa hoos u dhiga buu nebigu sl lay slam xadiidka culimmada qaar ka mida ah waxay ku cileeyeen inuu mawquuf yahay ee uusan marfuuc ahayn waana waxaana ishaaray macnahaas alimaam abu daawuud caleyh raxmat ullah xadiidka wuxuu faa'iideyn ragga iyo dumarku inay kala duwan yihiin waana sida saxiixa ragga inaan loo oggolayn maradiisa inuu dhulka jiido raga kibir hadduu u jiido ilaahay ma fiiriyo il naxariiseed ku dayi maayo maalinta qiyaamada haddaysan xarago ka ahaynna xadiidkeedu gooni weeyo muxuu ahay maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar waay taasi waxa weeyaan naartaa lagu geli waayo hadday xareer kibir la socotana way ka sii daran tahay sidaasaa saxiixa markaasay dumarku weydiiyeen rasuulka rasuulka allow arrintaasi rag iyo dumar ma ka dhaxaysaa dumarku say yeelayaan way macnaha markaasuu nebigu u sheegay sal lla alay slam maye dumarku taaka ka u dhigeen haddii ay way faydmaysaa bay dhaheen lugahoodaa la arkayaa yaani dhudhun hoos u dhigeen bu nabir sal lla alay slam markaas saas weeye xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa marka haweenta lugaheedu inay cawro yihiin waana sida madhabka jumhuurta ah inay lugaheedu cawro yihiin oo markii laga reebo wejiga iyo labada kaf inta kale inay asturayso oy qarinayso macnaha sidaasay u deliishadeen ayib khilaafka masalada ku jiraayey ee yacni alimaamu axmed iyo daawuddin adaahiri ayagu waxay leeyihiin xataa labada kaf waa cawro wejiga basay ka soo reebeen khilaafkaasi wuxuu salka ku hayaa aayadda qur'aanka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha yacni yayna quruxdooda dumarku muujinin ilaa wixii muuqda mooye wixii iska muuqda wixii muuqdadaasay marka isku khilaafeen culimmadii salafku in badan waxaa laga warinaya ilaa maa dahara minha la soo reebay waxaa laga wadaa wejiga iyo labada kaf intaa waxaan ka ahayn ziinay aayaddu ka dhigtay bay dheh in la asturo u baahan cabdullaahi bn mascuud asaga waxaa ka sugan bisanadin saxiix ilaa maa dahara minha waa wixii iska muuqdo maryaha ay qabto korkeeda iyo muxuu ahaayey socodkeeda iyo wixii laga dareemo weeyaan laakiin jidhkeeda ma ah sidaasuu marayaa ilaa maa dahara minha adiga khilaafka aayaddaa tafsiirkeeda ku jiraa keenaya in laysku khilaafo xadda haweenayda cawradeeda saas way macanaha sida loo badan yahayna waa saa aan sheegnay oo wejiga iyo labada kaf waxaan ka ahayn inay cawro tahay sidaasaa loo badan yahay culimmada badankood ay qabaan ayib waxaa ka mid a ah adilada ay deliishadaan jumhuurtu ay u deliishadaan asturka cawradu inuu shardi u yahay salaada aayadda qur-aanka iyadana fii suurati alacraaf ku jira rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ah, ilmo aadamow qaata dharkiinna ziinada dharkaa laga wada dharkiinna qaata cinda kulli masjidin ah, mar kastood sujuudaysaa yacni salaad kasta agteeda wa masjidku bimacnaa sujuud wa salaad kasta markaad tukanaysaan quruxdiinna qaata labiskiinna qaata bimacnaa amarkaasay u deliishadeen qolyaha ka doodayana waxay leeyihiin amarku wujuub unbuu ku tusaayo shardiyo kuma tuso adiga masaladoo masaladoodii ku jirta macnaha laakiin waxaa loo badan yahay satrulcawra inuu shardi yahay hadduu ruuxu isagoo qaawan tukadana biduuni daruura inay salaaddiisu burayso saasaa loo badan yahay haweenayda xorta ah weeye midaan hadda ka hadallay ama haweenayda hadday addoon tahay waxay u badan yihiin culimmadu cawradeedu inay tahay cawrada rag kale oo waxay leeyihiin waa inta u dhaxaysa xudunta iyo iyo lawyaha laakiin madhabka daahiriyada iyo culimmada muxaqiqiinta qaarkood waxay leeyihiin wax daliila ma hayno oo kala qaadaya haweenayda xortaa iyo midda addoontaa cawradooda kala qaadaya sidaas daraaddeed cawradoodu waa isku mid halkaasay soo istaageen wax daliiloo cadarna masaladaa looma hayo masale fiqiya ijtihaadaadka fuqahaduna ku kala bedelan yahay laakiin wax daliiloo cadma ay lahaa in la kala qaado oo la yidhaahdo addoontuna raggay la mid tahay haweeneeda xortuna cawradeedu waa jidhkao dhan ila alwajha waalkafayn yani tafriiqaasi daliil saasa ma baabu nahyi can tajriidi almankibayni fi asalaa wuxuu baab u yahay annahyi reebid layska reebo can tajriidi almankibayni labada garbood oo la dhar tiro fi salaati salaada dhexeeda la dhar tiro oo la qaawiyo ilaa idaa wajada inuu helo mooye maa yasturu wax asturaya alcawrata cawrada asturaya waxdahaa keligeed marada uu haystaba inay cawrada keliya taba asturaysoona wax kale ku filaynba mooye in layska reebo in labada garab la qaawiyo masaladu waxay ku saabsan tahay garannay oo waxaan soo marnay cawrada ninku in ay tahay maa bayna asurati waalrukba soo maynaan soo marn inta udhaxaysa lowga iyo xudunta ayib meeshan wuxuu wuxuu doonayaa inuu ku daro waxaa soo aroortay in la reebay ooday in garbaha la qaawiyo adoo tukanaya allahuma ilaa inaad marada aada haysato ayn cawrada mooye wax kaleba kuugu filayn mooye haddayna kugu filayn oo maradu yar tahay oy cidhiidhi tahay dee markaa cawradunbaad ku asturi garbihiioo qaawanna waad iska tukan laakiin hadday maradu ayna gaadhi karto garbaha inay wax ka asturto waa in tunka iyo garbaha iyo wax laga asturo oo aan la qaawinin taasuu baab yahay baabunahyi reebidii buu baab yahay can tajriidi lmankibayni labada garbood qaawintooda layska reebo fi salaati salaada dhexeeda lagu qaawiyo ilaa idaa wajada inuu helaba mooyo ruux maa yasturu wax asturaya alcawrata cawrada waxdaha keligeed oo markaasi dee qasab inuu garbaha qaawiyo waa laga maarmaan markaas can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yusalliyanna yuusan tukanin axaduku midkiin fi thawbi alwaaxidi maradii midka ahayd fi thawbi maradii alwaaxidi ee halka ahayd ama midda ahayd yuusan dhexdeeda ku tukanin laysa xaal uusan ahaanin calaa caatiqihi tunkiisa iyo garabkiisa korkiisa minhu maradaa xaggiisa shay un shayna uusan ka ahaan laysa xaaluusan ahaanin calaa caatiqihi tunkiisa korkiisa minhu xaaluu marada ka mid yaha shayga ka mid yahay shay-un shayna uusan ahaanin isagoo shayna marada ka midi uusan garbihiisa saarnayn rawahu lbukhaariyu waa wariya muslim laakiin qaala wuxuu idhi muslim calaa caatiqayhi labadiisa tun ah, meesha riwaayada bukhaari ay tahay calaa caatiqihi middas muslim waxa weeye calaa caatiqayhi oo laba ah marka macnaha taniyu ka dhigay macnaha waliaxmed waxaa u sugnaaday allafdaani labada lafdiba waa labadee lafdi calaa caatiqihina wuu wariyey calaa caatiqayhina wuu wariyey labadaba axmed wuu wariyey sidaas macnaha wayna sugayiin labada lafdiba caatiqa waxaa la yidhahdaa maa bayna almankibayni ilaa asli lcunuq baa la yidhahdaa inta u dhaxaysa labada garbood ilaa luqunta salkeeda eryadaasaa waxaa la yidhaahdaa caatiq la yidhahdaa taas maanaha marka hal maro oo tunkaagiiyo garabkaaga wax ka mida uusan saarnayn ha ku tukani wa saas macnaha hadday hal marad ku tukanayso waa inaad garabka iyo tunka wax ka mida maradii aad saarto saa waa ku tukan karta laakiin keligeed oon waxbana ka saarnayn garabka maya saasaa xadiisku leeyahy macnaha ayib macnahana waxaa laga wadaa yaani guntasho keliya ha ku gaabsanin xadiista kalea sharxi doontaan u tegi doonnaayo bimacnaa maradu inayba ku gaadhi weyda mooye hal mara iyadoo ah xataa waxaa la doonayaa intaad labadeeda fiidood isdhaafiso inaad yacni waxa weye luqunta ku soo xidho oy garbaha wax ka daboolaan sidaasaa laga wadaa ee guntasho keliyata ha ku gaabsani wey macnuhu ayib xadiidku wuxuu faa'iideynayaa maradu hadday gaadhi karto in ayna sax ahayn in garbuhu qaawanaadaan ama mare ka badan baad heli karto waxaa kaloo uu faa'iideynayaa haddii aadan helaynin mara kugu filan oo maradu cidhiidhi kugu tahayna hoosta un inaad ka guntanayso wax nahyigi iyo karaahiye markaana ayna meesha ku jirin saas way macanaa marka karaahiyadu ay ku jirto waa marka aad heli karto mara ku gaadhi karta kor oo tunka iyo garbaha gaadhi karta ama laba maraba aad haysato markaas way marka nahyigu iyo diiddadu ay imaanaysa macnaha sidaas weyaan alimaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay mas'aladaasi wax khilaafa kuma jiro ilaa cabdullahi bni mascuud wax laga wariya mooye wuxuu leeyahay inuu ka asaxayna uma malaynaya buuhi waxayna isku waafaqeen buu leeyahay culimmadu in ay fadli badan tahay lama maro inaad ku tukato amaa haddii aadan ku tukan inay salaaddu buraysood garbaha qaawiso arrintaasi cidna kama haya buu leeyahay ibnu mascuudna inay ka asaxday u maayo masaladu waa masale khilaafiya ijmac kuma jiro can abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalam yaquulu isagoo leh man sallaa ruuxii tukada fii hawbin waaxidin hal mara dhexdeed ku tukada falyukhaalif ha isdaba mariyo bitarafayhi labadiisa fiidood ha isweydaariyo waa ama ha isdaba mariyo halkaa maro labadeeda fiidood iyo labadeeda daraf ha isdaba mariyo rawahu waxaa wariyey albukhaariyu wa axmed wa abu daawuud wa zaada wuxuu ziyaadiyey abu daawuud calaa caatiqayhi labadiisa tun ama labadiisa garab korkooda ha isku dabamariyo ayib yacani waxa weeyaan waxaa laga wadaa hal maraha go' baad haysataa waase maro garbaha gaadhi karta waxaa la doonayaa maradaasi haddayba ballaadhan tahoo ku gaadhi karto garbaha inaad un intaad guntato aad ku tukataa la diiday maxaa la rabaa waxaa la rabaa intaad isdabamariso labadeeda fiidood ama isweydaariso in aad tunka ku xidho yaani waxay noqonaysaa iltixaafka weeye marada ama go-a dhankiisa midigta ah waxaad ka soo saaraysaa gacanta midigta ah hoosteeda kilkishaad soo marina go-a dhankiisa bidixda ana gacanta bidixdaa kilkisheeda hoosteedaad ka soo bixinay labadii fiidood markay halkan isugu yimaadaan baad isdaba marini marka saa markaad isu weydaariso ayaa waxaad ku soo xidhaysaa luqunta halkaa luquntaa baad ku soo xidhaysaa marka labadii guyi guyi waad qabtaay oo jidhkii hoosena waa asturay qayb isagii ka midana waxay saaran tahay tunkay saaran tahay saas way macanaha sidaasi ayaa laga wadaa falyukhaalif biarafayhi calaa caatiqayhi waa inay halkaa gaadhaan way macanaha muxuu ahay eh, inta badan ciyaalkaa loogu labisi jiray ciyaalku markuu hal mara qabo qayd oo kale baasaa loogu xidhi jiray saas way macanaha ayib waan jaabirin xadiidkaasi marka wuxuu diidan yahay hal maraba aad lahaatida maradaasi hadday kuu gaadhi karto tunka iyo luqunta yaani waxa weeyaan eh, xagga kore gaadhsii sidaasuu xadiidku amraya waana diidan yahay jumhuurtuna waxay qabaan haddii iyadoo maradu halkaa gaadhi karto aad u guntatood ku tukato karaahiye waay karaahiye waay alimaamu axmedna wuxuu leeyahay fii riwaaya salaadda waaba buraysaaba ibnu xasmi baa isaguna sidaa ku tegey oo waxay leeyihiin nahyigani wuxuu wuxuu faa'iideynayaa fasaad aa soo sidaas ha yeelino garbaha qaawin laguma dhihin nahyigani wuxuu keenayaa adoo kari kara maradiina kuu gaadhayso haddaad garbaha adoo qaawan yihiin iyo tunkaaga ku tukato salaadaadii waa baatil bay leeyihi axmed fii riwaaya iyo ibnu xasmi iyo culimmada qaarkood baa halkaa maraya saas way macanaha riwaayo kalaa jirta imaam axmed ka sugan oo dhahaysa ma ahee salaaddu waa asaxaysaa laakiin ruuxu waa aathim dembiileah a yaani markaa waajib buu ka dhigaya in la asturo waajib buu ka dhigayaa bannaynteeduna markaa waxay noqonaysaa waajib laga tegay salaaddu waa asaxaysaa laakiin maca alithm sidaana wax weeye riwaaya can axmed weeye shawkani baa sidaas isaguna dooranaya macnaha wacan jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii sallayta aad tukato fii thawbin waaxidin hal mara dhexdeeda markaad ku tukanayso fain kaana hadduu yahay marada aad ku tukanayso waasican mid ballaadhan maro weynoo ballaadhan hadday tahay faltaxif isku marmar bihi isaga faltaxif yaani isku dabool wey taqata bihi wey macanaa isku dabooloo iltixaafka waataan hadda soo marnay garo a intaad isweydaariso labadiisa fiidood luqunta labada fiidood isugu gee ama tunka isugu geeoo halkaa kusoo xidh sidaasaa laga wadaa faltaxif bih wain kaana hadduu yahay maradaasi dayiqan mid cidhiidhiya hadduu yahayn fatazir gunto bihi isaga ah, hadday maradu cidhiidhi taho kor ayna kuu gaadhayninna inta daranee hoose uun ku qariyo oo markaa gunto oo cawrada hoose ku qari markaa sidaas way maana muttafaqun calayhi walafduhu lafdigiisani liaxmeda buu u sugnaaday ayb xadiidkaasi wuxuu inoo jamcinayaa axaadiista kale baab axaadiista baabka ku soo aroortay buu inoo jamcinaya marka lagu leeyahay hal mara ha ku tukanin waa hadday jidhka kuu gaadhi karto waa marka lagu leeyahay ku tukana waa markayna jidhka intiisa kale kuu gaadhi karinoo cidhiidhita hoosta uun ka gunto marka adoo qaarkii koro qaawan yahay inaad ku tukato markaas dee dantaa markaa kaliftay wey saas way macana wa fii lafdin waxaa ku sugan oo lahu u sugnaaday axmed aakhare oo kale qaala rasuulu llahi sal lla lay slam rsulku wuxuu yidhi buu idaa matasaca hadduu ballaadho athawbu maradu hadduu ballaadho thawbku iyo maradu hadduu ballaadho faltucaaif isku mar bih faltucaatif ku mar bihi isaga calaa mankibayka labadaada garab korkooda ku mar aa ah, halkaa isugu geeyo isku maro isku cidh uma kadibna salli tuko wa in daaqa hadduu cidhiidhyamo maradii can daalika arrinkaa uu ka cidhiidhyamo oo garbaha iyo tunka uu gaadhi waayo fashudda adkee oo xidh bihi isaga xaqwayka yacni e, makaanu guntigaaga meesha aad ka guntato halkaa ku adkee marka macnaha xaqwigu waa mawdicu shaddi alizaar wa meesha kelida ku aadan ee gun laga guntada xaqwi la yidhahda saas macnaha fashudda adkee bihi isaga xaqwayka makaanu guntigaaga ama meeshaad ka guntato ku adkee uma kadibna salli tuko min hayri ridaa'in go' la-aan tuko adoo wax go'a uusan korkaaga saarnayn markaa tuko maxaa yeelay maradii baa kugu cidhiidhantay wax uun hoos astura mooye wax kor kuu gaadha maba haysida marka waad ku qasban tahay adoo korkaagu qaawan yahay baa tukan inta cawrada hoosena qariyey ayib sidaasay marka xaadiis isugu imaanaysaa alimaam aطaxaawi ibnu mundir ibnu xasm iyo shawkaan iyo sidaa ay leeyihiin daahirkana ka muuqata sidaas weeyaan nahyigu wuxuu khaas ku yahay markay maro kuu gaadhi karta jidhka intiisa kale aad haysato haddayna maradu kuu gaadhayninna nahyiba kuma haystaba oo reebidda markaa ma leh hoos unbaad ka guntanaysaa markaa macna sidaas weeyaan amaa nahyigani macnuhuu faa'iidaynayo waataan soo sheegnay cinda aljumhuur waxay leeyihiin xataa haddaad ka tagto oo tukato salaaddu waa saxaysa karaahiya wax laga fiican yahi baad samaysa laakiin alimaamu axmed fii riwaaya ibnu xasmina uu doortay waxay tahay oy leeyihiin salaaddu waa buraysaa laba goroba ixtiyaadku wuxuu ku jiraa iyo dadaalku in aad asturto oo aad qariso yacni waxa weye tunkaaga iyo garbaha inaad wax saarto markaad tukanaysa macnaha sidaas weeyaan haddaabaad heli karaysaba si salaadaada aad ugu taxadirto ixtiyaad aad u qaadato ayib baabu man sallaa fii qamiisin xilligaasi xilli maryuhu ay yaraayeen bay ahayde hadda laakiin innaga hadda maryihii baan meelaan kala dhigno lah yaani funaanad iyo shaati iyo qamiis iyo maro kalood garbaha saaratiyo ma waayeyse laakiin eh, masaladaasi dad badan bayba ka qarsoon tahay oo intoodaba iyagoo maryo kasta heli kara iyagoo khaasatan markay guryaha joogaan ruux isagoo qaarkorihiisu iska qaarsarihiisu iska qaawan yahay bu iska tukana saxna maa masaladaas waa masale khalada way macanaa baabu man sallaa ciddii tukatay buu baab yahay fii qamiisin qamiis ku tukatay shaati ku tukatay ama qamiis waa isku mid kaas qamiiskaasoo hayri musararin ha mid aan galuusaysnayn ah kaasoo tabdu ay muuqanayso minhu xaggiisa cawratu cawradiisu ay ka muuqanayso fi rukuuci rukuucda dhexdeeda aw hayrihi ama rukuucda dhex rukuucda waxaan ahayn dhexdeeda yani markuu rukuucayo ama xaaladaha kale salaada ayay cawradiisu muuqanaysa ruux qamiis ku tukaday qamiiska waxaa la yidhahdaa mara kastoo kor laga gashado shaatigu waa qamiis qamiiska kaan u naqaanana waa qamiis saas way maanaa ama ha dheeraadoo jidhka ha wada gaadho qamiis baa la dhaha ama shaatiga gaaban ha noqdo qamiis baa la yidhahda marka wuxuu ku tukanayaa qamiis buu ku tukanaya qamiiskuna hayru muzarar a ma galuusaysno galuusyihi uma xidhna way macanaa galuuskuusii ma xidhna markuu rukuucana cawradiisii baa muuqanaysa hal qamiis baad qabtaa qamiiskuna intan hore oo dhan ayaa galuusyadii furan yihi markaad rukuucdo ilaan markaad taagan tahay moogtaha buu ku dhaganya soo ma laakiin markaad rukuucdo isagii laftiisa hoos buu u degayaa meeshii galuusyadu ka bannaanaayeen baa marka cawradaadii laga arkaya saasaa laga wadaa baabu man sallaa ciddii tukatay fii qamiisin ku tukaday hayra musararin oo aan hayri musararin oo aan galuusiyaysayn oo galuusyadu u xidhnayn kaasoo tabdu ay muuqanayso minhu xaggiisa cawratu cawradiisu fi rukuuci aw hayrihi ama rukuucda hayrkeedba oo maalan markuu sujuudayo kaleetiyo sidoo kale la mid can salamata bn akwac qaala wuxu uhi qultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii anugu akuunu waxaan ahaada fi saydi ugaadhsiga dhexdeeda wa usallii waana tukadaa yaani ugaadhaydaasaan bannaanka u raadsadaayo waan iska ugaadh doontaa waana tukadaayoo meelahaygaasaan ku tukadaa walaysa walxalu walaysa iyadoo aysan ahayn calaya korkayga ilaa qamiisun waaxidun hal qamiis mooye anigoon wax kalaba qabin qamiis mooye ayaan duurkaa aadaayoon ugaadhsi iska doontaa a kadibna muxuu ahay waan ku tukadaati qamiiskaa keligii baan ku tukadaa a salaamatu akwac ninkii saxaabada ugu orod badnaa buu ahaa saxaabada ninkii ugu orduna ugu dheereeyey bu ah yani caadi maahan jirin ayb qaala wuxuu yidhi nabigu sal lay slam fazarirhu fazarirhu qamiis keliya sooma qabtid galuusyada u xidh buu yidhi galuusye wain lam tajid yaadan helinba ilaa shawkatan qodax mooye xataa ah, haddaad guluus keliya wax kala weydo yaani waxa weeye qodax geedaha qodaxoo intaad soo goosato ku dheji oo sida muxuu ahaaye biinkoo kale uga dhig ah haddaad wax kala weydo xataa yani waxa way qodax isticmaal ayib rawa waxaa wariyey axmed wa abu dawuud kadalika bukhaari baa soo saaray tacliiqan waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibn xibbaan xaakim dahabi iyo waxaa kaloo taxsiiniyey alimaamu nawowi iyo sheekh albanina way taxsiininayaan xadiidka wuxuuna tilmaamayaa yani hal qamiis ruuxu hadduu qabo salaaddu inay ku ansaxayso hal qamiis oo gaadhaya yani ka hooseeya lawiyada ka hooseeya leanna korkii korona waa saaranya soo ma cawradiina waa asturaya laakiin waxaa loo baahan yahay in e, galuusyadu u xidhan yihiin oo meeshan bannaan ay xidhanta hadduu galuusya leeya waa inaad galuusyadiisa u xidho haddii kalena ama qodax ama biin ama wuxuun intaad u isticmaasho inay xidhan tahay way illaa cawradii baa muuqanaysa wy macanaa sidaas weyaan meeshaasi uu yidhi fi saydi fi saydi akuunu fi saydi ugaadhsiga dhexdiisaan ahaanaya waxaa laga wadaa ruuxu markuu ugaadhsanayo inta mar badan maryaha wuu iska fududeeyaa yaani ilan ugaadhi baad eryanaysaa soo ma wax alla wixii ku cuslaynaya o dhan marka waa la iska fududeeya waxaa kaleetoo riwaayaadka qaarkood ku soo arooray innii akuunu fi safi safka dhexdiisaan ku jiraa qamiisna waan qabaa markaa dee waa nin dad la tukanayo dad la joogo wa ayib taasina waa suroobi karta macnahaasina lafdi baa ku yimi sidaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu naha wuxuu reebay an yusalliya inuu tukado alrajulu ninku xataa yaxtazima ilaa uu dhex idho <coughs> ilaa uu dhexda xidho oo muxuu ahaayey eh, eh, eh, mxuu ahaayey uu dhexda guntado yaxtazimka saas itizaamka waa dhexda oo la gunto wa rawa waxaa wariyey axmed waa abu daawuud sanadkiisu waa daciif lianna waxaa ku jira mawlan liquraysh oo mubham ah saas daraaddeed buu sheekh albaani wuxuu yidhi daciif daciifu lisnaad laakiin xallaaq wuxuu ku taxsiininaya wuxuu leeyahay shaahiid buu leeyahay axmed yani uu wariyey oo salamat bnu lakwac laga warinayo kaas darteed buuna xasan ku noqonayaa buu leeyahay wallahu aclam macnaheeda waxaa laga wadaa xataa yaxtazima marada dhexda intaad inaad adoon ka guntanin ha tukanin waxaa laga yaabayaa muxuu ahaayey muxuu ahaayey maradu haddaadan guntin salaadda markaad ku jirto way kaa dhici ama markay u yar tahay waxaa laga yaabaa inay ku mashquuliso oo celcelinteeda qabqabashadeeda aada salaadda kaga mashquusho ama waxaaba dhici kartaba si lama filaana ah inay kaaga dhacdo marka ruuxu yuusan tukanin isagoon guntanin macnahaasaa laga wada marka aad guntanaysana waa markay maradu cidhiidhi kugu tahay saan soo marna ilaa yaani waxa weeyaan haddii ay maradu waasix tahay midna ay tahay qaabka loo xidhanayo waataan soo marna wacan curwata bni cabdillaah can mucaawiyata bni qurata can abiihi qurata bni iyaas almusani qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imid annabiya sal lla alay waslam nabigaan u imid fii rahtin koox dhexdeed oo min musaynati ree musayna anoo koox ree musaynaa la socda baa nebiga u nimi sal lay alay slam fa baayacnaahu markaasaa nebiga la mubaayacoonnay ballan baan la gallay islaamnimada iyo yacni waxa weeye ayaan ballan kula gallay walxaal ina qamiisahu nebiga qamiiskiisu la mutlaqun uu yahay mid galuusyo furan a wa fii riwaaya la mutlaqu alsraar isagoo nebiga qamiisyadiisu ay galuusyuhu u furan yihiin ayaa nebiga u nimid oo la mubaayaconnay buui famaa ra'ay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fabaayactu waan la mubaayacooday haddaan ahay qurro haddaan ahay faadkhaltu waan geliyey buuhi yaddii gacantayda min qamiisihi qamiiskiisaan geliyey ah, qamiiskiisa qaar baan geliyey gacantayda ah, riwaayo kale waxay leedahay faadkhaltu yadii fii jaybi qamiisihi ah, qamiiskiisa meesha uu ka go-an yahay ee madaxa laga geliyo halkaasaan gacanta gashaday buuhi oo gacanta la galay buui ayib famasistu waxaan taabtay buu idhi alkhaatama kaatuntii baan taabtay buuhi khaatamu annubuwa kaatuntii nebinimada ay calaamadii tilmaamaysay inuu nebiyada ugu dambeeyo ayaan taabtay buuhi marka yaani waxay ahayd calaamad halkaas garabka hoostiisa ama garbaha nebiga sal lla alay slam kaga taalo oo soo taagan a calaamadaasi waa waxay ahayd calaamad yaani astaan tilmaamaysa in uu ambiyada lagu khatimay marka ninkani malaha war hore u hayay markaan meesha nimidba si aan bal u xaqiiqsado calaamaddii iyada ahayd baan gacanta meesha la galay buuhi haddaan meesha la galayna kaatuntii iyo calaamaddii baan u tegay oon soo taabtay buuhi macnaha famastistu lkhaatama qaala curwatu wuxuu yidhi curwatu bn cabdillaahi oo xadiiska mucaawiye ka warinaya wuxuu yidhi famaa ra'aytu ma aanan arag buu mucaawiyata walaa abaahu yaabihii toona fii shitaa'in xilli qabooba ah walaa xarin iyo xilli kulaylo ah toona maanan arkin xagaa iyo jiilaal toona ma aanan arkin ilaa mutlaqay asraarihimaa ilaa iyaga oo yacni galuusyadooda kuwa furay ah mooye intaa wixii ka dambaysay buu idhi weligay wuxuu idhi qaboobe iyo kulaylo toona mucaawiyat bnu qura iyo aabbihii qura oo saxaabiga ah dib dambe weligoy markaan arkaba galiisyadu way u furan yihiin buui ama qabow ha ahaata ama kulayl ha ahaata buui maana famaa ra'aytu maan arkan bu uhi mucaawiyata walaa abaahu fii shitaa'in walaa xarin ilaa mutlaqay asraarihimaa ilaa xaal ay yihiin kuwo yaani eh, galuusyadooda kuwo furay inay yihiin mooye si kale kuma arag buui laa yusarriraani ma aynan galuusyada xidhi jirin abadan weligood weligood mayna galuusiyaysan jirin oo galuusyada mayna xidhi jirin rawa waxaa wariyey axmedu baa wariyey abu daawuud wakadalika ibnu maaja baa wariyey waana xadiis saxiixa sida sheekh albani caleyh raxmat ullah uu tilmaamay ayib xadiidkani wuxuu u keenay xadiidkii hore ee salama soo nebigu ma dhihin sal lla alay slam galuusyada xidho galuusyada xidho kanna muxuu tilmaamayaa inay nebiga u yimaadeen oo galuusyuhu u furan yihiin wixii intaa ka dambeeyeyna ay nebiga kaga daydeenoo ayagana weligoodba galuusyuhu u furnaan jireen mucaawiye iyo aabbihii qura ayib wuxuu leeyahy marka sheekhu wa haadaa kani marka xadiidkani maxmuulun mid lagu xambaaraya wey calaa ana alqamiisa qamiisku lam yakun inuusan ahayn waxdahu keligii yacni marka nebiga geluusyuhu u furaayeenna waxaa lagu fasiraya oo lagu xambaarayaa maryo kalaa uga hooseeyey qamiiska markaa salamana ee uu leeyahay geluusyadaada xidhna waxaa lagu xambaarayaa keligii buu qabay marka marka geluusyada xidhan lagu leeyahay waa mar maro kale ayna kaaga hooseyninoo dee markii la furo cawradii muuqanaysa wa haddiise laakiin dhar kale kaaga hooseyno cawradii ayna muuqanin waad iska furan kartaa a sidaasuu ku kala fasiray sheekhu alimaam shawkani caleyh raxmat ullah isagu wuxuu leeyahay labada xadiid wax iska horimaadaba kama muuqdaba midka hore salamatu bnu akwac wuxuu ka hadlayaa ruux salaad tukanaya kanna wuxuu ka hadlayaa ruux aan salaad tukanayn saasuu leeyahy macanaa marka labada xadiid wax tacaarudba kama dhexeeyo almuhim tacaarudku wuxuu ka imaanayaa markii la yidhaahdo cawradii baa muuqanaysa ama salaad tuko ama salaad ha tukanini haddii galuusyaha furitaankooda ay ka dhalanayso inay cawradu muuqato ama salaad ku jira ama ha ku jirin ma bannaana haddayna ka imaanaynin inay cawradii muuqanaysoy qarsoon tahayna oo maro kale ay asturaysana ama salaad ama salaad la'aanteed toona muxuu ahay laazim ah in galuusyada la xidho saas way macanaha alimaamu shawkani waxaa kale uu leeyahay xadiidkani wuxuu daliil u yahay galuusyada in la furo inay sunno tahay waaba sunnu leeyahay inay galuusyadu furnaadaan laakiin sida xaqiiqadii waxay tahay waa ficil nebi sal lla alay slam waa ficil nebiyo yeelan kara sabab waa midda labaadee lebiska qaabkaasi loo labisan jiray guluus la xidhiyo mid la furta iyo waa shay iska caadaad waa iska caadaad waa la samayn karaa waana la iska dayn karaa laakiin inay sunno ajir la iska siinayo inay noqoto oo hadda aan idhaahno galuusyada aan furanno ajir baan ka helaynaa a masaladaasi fiiha nadar fiiha nadar afcaasha nebiga ixtiyaadigaa waan soo marnay muxuu ahay waxaan kaga hadalnay kitaabkii yani usuulkii ama qawaacidka markaan maraynay baan yaan ka hadalnay ayib baabu istixbaabi salaati salaaddii sunnaynteedu baab u yahay ama jeclaysigeeda fii thawbayni laba maro dhexdood lagu tukado wa jawaasihaa iyo salaada bannaanideeda fi thawbi alwaaxidi hal maro dhexdeed lagu tukado wuxuu leeyahay waa sunna waxaa sunna ah salaadda in laba maro lagu tukado waxa laga hadlayo dhan baa abwaabta lagaga hadlayo waa ragga dumar warkooda mar horaan soo xidhnay soo ma dumar ayagu tunka tunka banneeya iyo tunka qariya iyo warkaa uma yaal iyaga dumarka iyaga waa tii la soo sheegay jidhkooda waa cawraan soo sheegnay ilaa intii laga doodsanaa mooye laakiin waxan o dhan waa rag salaadda inay sunno tahay fii thawbayni lama maro in lagu tukado inay sunno tahay wa jawaasihaa salaaddii inay bannaan tahay tukashadii inay bannaan tahay fi thawbi lwaaxidi hal maro dhexeed in lagu tukado hal marana bannaan hal mar ka badan oo laba mara inaad ku tukatana waa sunno sidaasuu sheekhu ayuu baabaynaya can abi hurayrata radi allahu canhu anna saa'ilan mid weydiinayaa sa'ala nabiya nebiga weydiiyey sal lla lay slam can isalaati buu weydiiyey salaada fii thawbin waaxidin hal maro dhexdeed lagu tukado hal maro salaad lagu tukan ayuu weydiiyey nebiga sal lla slam mid saa'iloo wax weydiinaya fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla slam awalikullikum oo dhammaantiin ma waxaad leedihiin thawbaani lama maro dhammaantiin ma waxaa u sugnaaday mid kastoo idinka idinka mida ah, ma wuxuu haystaa lama maro rawahu ljamaacatu baa warisay ila tirmidiya bimacnaa waxaanan idinku laasiminayn oo hal maro waxaan dhihi lahaa laba maro inaad ku tukataan waa laazim waxaan laydiin dhahaynin dee maba wada heli kartaan xilligaa hore saasay iska ahay ninka hela muxuu ahaayey qayd hela hoosta uu ka guntado ee aan heli karin go-u ama qayd kale oo uu korka iska saaro ayaa aada u badnaa aada u badnaa xataa xilli dambe ilaa xataa markii madiine loo soo hijrooday oo dagaalkii uxud xataa xilligiisa xilli dambe xataa maryola aan lahaa oo dadku muxuu ahaye iska iska arradnaayeen waa kii muscab ibnu cumayr radia allahu tacala canhu a ardaha markii dagaalkii uxud lagu dilay wax kafan looga dhigaa la waayo qayd yaroo uu qabay ayaa la damcay in lahwiyo kafan looga dhigo mise haddii qaar horaha la saarana qaar dambihii baa bannaan haddii qaar dambaha la saarana qaar horihii baa bannaan nebigu sal lla alay aslam wuxuu yidhi qayb saara qaar dambaha mise qaar saara inta kalena caws saara idkhirka marka xilli dambay soo gaadhay dadka yani aradnaantiisa iyo maryala'aanta iyo mar dambay soo gaadhay macnaa marka awa likullikum thawbaani ruux kastoo idinka idin ka mida lama mara miyuu heli karaa meesha waxay kutusi marka hadduusan ruuxu lama mara heli karaynin kuma qasbana ee wuxuu heli karo unbuu ku tukanaya wey maanaa ayb zaada wuxuu ziyaadiyey albuhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey fii riwaayatin riwaaye wuxuu ku ziyaadiyey uma sa'ala wuxuu weydiiyey rajulun nin baa weydiiyey cumara cumar weydiiyey abu hurayra dhahaya nin baa cumar da weydiiyey fa qaala markaasa wuxuu idhi cumar idaa wasaca allahu markuu ilaahay waasiciyo fa awsicuu idinkuna waasiciya xilligaa dhar la'aan baa jirtay laakiin ilaahay hadduu waasiciyo oo dhar iyo aad aradbax iyo maryo heshaan waasiciya idinkuna oo hal mara ha ku tukanina maryaha badiya way macnaha ayib jamaca wuu kulmiyey rajulun nin baa kulmiyey calayhi korkiisa wuxuu ku kulmiyey hiyaabahu maryihiisa waa khabar bimacnaa almri ah nin baa korkiisa maryihiisa ku kulmiyey wuxuu ka wadaa ninku maryihiisa korkiisa ha ku kulmiyo oo wuxuu heli karo ha xidhowey macnaha saas wey macnaha ayib iyo go' korka ka saaran buu ku tukaday yani waxa wey iyaduna waa sax ama waxaad tidhahdaa ha ku tukado oo amar bimana khabar bimacna alamri ah fii izaarin ha ku tuko fii izaarin buu ku tukaday hoosgunti wa qamiisin iyo qamiis hoosta mare uu ka qabo iyo qamiis korka uu ka xidhan yahay ayuu ku tukaday ha ku tukada dheh amar ka dhig ama waxaad tidhaahdaa hadduu ku tukado waa sax waa fiicanta waa mustaxabun oo xasan fii izaarin buu ku tukaday hoosgunti wa qabaa'in iyo qabe qabaaga waxaa la yidhaahdaa waa maryo maro laga dul xidho maryaha taqriiban sida maryaha markaad xidhatood qamiiska xidhato ayaa laga kor xidhaa sida funaanadahan iyo jakeedyada iyo waxyaalaha saasoo kaleeta ee maryaha laga kor xidhaa waxaa la yidhahdaa qaba la yidhahdaa ayb fii izaarin buu ku tukaday hoosgunti iyo wa qabaa'in fii saraawiile buu ku tukaday sarwaallo iyo wa ridaa'in iyo go korka uu iska saaray sarwaal buu qabaa hoos ka qabaa korkana go' buu iska saaray ama maruu iska saaray waa ridaa fii saraawiile buu ku tukaday iyo wa qamiisin qamiis buu ku tukaday sarwaal buu hoosta ka qabaa korkana shaati ama qamiis buu ka qabaa fii saraawiile buu ku tukaday sarwaallo ama sarwaal dheh fii saraawiilo sarwaal buu ku tukaday wa qabaa'in iyo qabaagii waa maradii maryaha laga kor xidhanayo wa fii tubbaanin buu ku tukaday tubbaanin sarwaal gaaban nigis ama muxuu ahaay sarwaal gaabka soo nigis lama yidhaha maxaa kaloo la dhaha ya buumiya ah. <laughs> buumada ha buumana waa la yidhahda tubbaanka waxay culimmadu yidhaahdaan oo lagu fasiraa waa saraawiil qaabka saraawiiltoo kale uu samaysan yahay laakiin luga ma leh lug ma leh laakiin qaabka sarwaalka u tolan yahay bimacnaa waxa wey waa sarwaal aan lug lahayn waa uun mxuu ahay niiska ama mxuu ahay bahalka gaaboonka saasay ku fasiran fii tubbaanin buu ku tukaday wa qabaa-in maradii maryaha laga kor xidhanaye jaakeetkiiyo wixii la midkaa funaanadii kore iyo kii gaabnaa buu ku tukaday qabaaga marka garoo wuu dheeryahay wuu dheer yahay oo markaa inuu cawrada asturayo wey macnaha ayib fii tubbaanin buu ku tukaday iyo wa qamiisin ama wuxuu ku tukaday sarwaalkaa gaaban iyo qamiis ama shaati qaala abu hurayra wuxuu yidhi waaxsibuhu waxaan u malaynayaa qaaladaasi abu hurayra iskale qaala wuxuu yidhi abu hurayre wa axsibuhu waxaan u malaynaya cumar qaala inuu yidhi fii tubba'in wa ridaa'in ah, fii tubbaa'in buu ku tukaday sarwaal aan luga lahayn wa ridaa'in iyo iyo mara korka uu iska saaray intaasoo dhan buu ku tukaday fa wa ama intaasoo dhan ha ku tukado amar ka dhig sidaa way macnaa cumar wuxuu ka wadaa bimacnaa ruuxu hadduuba lama mare heli karo asturka cawradu waa daruuriyada hadal kama noola laakiin wuxuu ka wadaa haddii ilaahay idiin waasiciyo ood hal mara ka badan heli kartaan waasiciya oo dhar badan haddaad heli karto xidho oo haddii aad weydo laba aad heli karto labada ha ka yarayn a ah, saasuu cumar ka wadaayo ugu yaraan inuu korkaaga qaarka kore asturan yahay waa lagaa maarmaan haddiiba maryuhu ay kuu gaadhi karayaan wacan jaabirin ana nabiya sal lay slam nebigu sallaa wuu tukaday fii hawbin waaxidin hal mare ayuu nebigu ku tukaday mutawashixan xaaluu yahay mid geedda gashaday bihi isaga muttafaqun calayh mid isku maray oo geeddada geeddada mariyey tawashuxa waxaa la yidhaahdaa sida ibnu cabdilbar akhfash uu ka warinayo tawashuxa waxaa la yidhaahdaa inuu marada fiideeda bidixda ah uu ka soo saaro gacanta bidixdaa kilkisheeda hoosteeda ka soo saaro kadibna uu garabka saarto garabka ee muxuu ahaaye bidixda inuu marka saaro garabka midigta aan dhihla fiidda midigta ana inuu dhanka midigta kilkisha hoose ka soo saaro garabka bidixda uu saaro saas way yaani maradii gadaal baad isaga keenaysaa waa guy labada fiidood baad soo qabanaysaa mid gadaal halkanaad ka soo bixinaysaa markaasaad garabkan saaraysa fiidda kalena kilkishan hoosteedaad ka soo bixinaysaasoo markaasaad saaraysaa garabkan saaraysaa iltixaafkaan soo marnay waa soo ma iltixaafkaan soo marnay baa tawashuxa la yidhaahdaa saas macanaa marka nebigu sal lla ly hal go' oo uu qaabkaa u xidhay buu ku tukaday nebigu sal alay waslam wacan cumar ibn abi salima qaala wuxuu yidhi cumar ibn abi salama almakhzuumi ah, cumar ibn abi salama waa nebiga sal lla lay rabiibkiisii waa qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sal lla slam oo yusallii tukanaya fii thawbin waaxidin hal mara dhexdeeda ku tukanaya mutawashixan xaaluu yahay mid isku maray ama yani waxa weeye geedda gashaday yani bihi isaga fii beyti ummi salamata ummi salama gurigeeda ayaan ku arkay qad alqaa xaal uu riday tarafayhi marada labadeeda fiideed fiidood iyo labadeeda muxuu ahay labadeeda fiidood isagoo ku tuuray calaa caatiqayhi labadiisa tun ama labadiisa garab ku tuuray waa sanadda sheegeed tawashux waa saas macnaha yaani maradii oo inta fiidaheeda labada dhinac laga keeno garbaha la isugu geeyo garabka midigta garabka midig halkaa la geeyo oo haddana laysku xidho laisku gunto saas manaa rawa ljamaca mutawashixan iyo mushtamilan iyo multaxifan waa isku macnay leeyihin zuhri iyo mamnawowi iyo isku macnay u samaynaya waxaa sidaa loo leeyahay bay leeyihin oo hal mar haddaad haysato intaad isdabamariso oo halkan laabta ay isku dabamaraan kadibna labada garbood iyo tunka intaad gaadhsiiso meeshaa isku ku xidh oo halkaasi eh, eh, yani labadii fidood ha isku gaadheen waxaa loo leeyahay buu le ibnu bataal xikmadda ku jirta waxa weeye markuu rukuucsan yahay inuusan ruux cawradiisa fiirinin oo dee haddayna ku dhaafsiisnayn markaad rukuucdo maradii hoos u yara dhacdo indhahaagu waxay ku dhacayaan cawradaadii ama meehe lianlaa yasquta athawbu ama maradu inaysan dhicin ilan haddaad un iska saarto halkan midna saarto fara halkan saarto oo tidhaahda waan tukanayaa markaad rukuucdo maradii way soo dhacaysa soo ma wax kaloo celiyana ma jiro marka sayna usoo dhicin baa sidaa loogu samaynaya macnaha baabu karaahiyati ijtimaali sammaa wuxuu baab u yahay isku maridda sammaa la yidhaahdo karaahiyadeeda inay karaahiya tahay asammaa ijtimaalka waxaa la yidhaahdaa waa xidhashada ama isku maridda sammaagana waxaa la yidhaahdaa waa qaab xidhasho ama qaab labisasho xidhan waa xidhan oo macnaha waxa weeyaan maradiibaa intaad isku wada marmarto ayaan meel ka duleela jirin meella kama bannaano a ka sakhrati sammaa sida dhagaxa awdan oo asagoo dhan wada xidhan oo kale sidaasaad marada intaad isku wada marmarto isku duuduubto isku duuduubto baad adiga dhan xidhmaysa gacmahaagii hoos bay jiraan jidhkii oo dhanna waad ku wada marmari waxaa la yidhahdaa ishtimaalu sama baa la yidhahdaa ah, yani waxa weeye waa qaab xidhashada ama qaab labisashada awdan ama xidhan ee meelna ayna ka furnayn meelina ka bannaanayn taasi karaahiyanimadeedu baab wey can abi hurayrata radi allahu canhu qaale wuxuu yidhi naha wuu reebay rasuululahi llahi sal alla alay waslam an yaxtabiya inuu doonyaysto alrajulu ninku fi thawbi alwaaxidi hal maro dhexdeed laysa xaal uusan ahaanin calaa farjihi xubinkiisa tarankiisa xubinkiisa taranka korkiisa minhu marada xaaluu ka mid yahay shay-un shayna uusan ahaanin iyadoo wax marada ka mida ah xubinka taranka uusan saarnayn inuu doonyaystuu nebigu reebay sal lay slam alixtibaa waxaa la yidhaahdaa waa midaan doonyaysiga ama jilbageeljiraysiga u naqaano ah, macnaheeduna waxa weeye intaad eh, muxuu ahaaye ku fadhiisato labada baryood ood lawyahaaga kor u taagto ood maro qaadato inaad marada yani waxa weye isku xidho a inta badan waxaa la sameeyaa markaad fadhiga caadigaa ku yara daasho iyo yaani marada inta dhabarka aad soo mariso yaad lawyaha taagaysaa baryahana waad ku fadhiisanaysaa maradiina waad ku xidhanaysaa a taasa waxaa la yidhahdaa alixtibaa a jilbageel jirayn baa la yidhahda ama doonyaysi macno kale inaad u taqaanaan o dhici karto soomaaligu waa fara badan yahay ayib marka la reebaya waxa weeyaan laysa calaa farjihi minhu shay marka aan xubinkaaga taranka wax mara a saarnayn hal mara basaad qabtaa a ah, hal maraad wadataa maradiina waad ku doonyaysata maxaa dhacaya marka soo cawradaadii bannaanka ma taalo a ah, kor bay ka muuqataa taasaa la diidaya laakiin haddaad mara kala qabto inaad iska doonyaysato dhib ma leh saas maanaa mushkila ma leh naha wuxuu rabay rasuulullahi sal lay slam an yaxtabiya inuu doonyaysto alrajulu ninku fii thawbi alwaaxidi hal mara dhexdeed laysa isagoo aysan ahayn calaa farjihi minhu shay-un wax ka mid ah marada ayna saarnayn farjigiisa wa an yashtamilana waa rabay nebigu sal lay slam inuu ruuxu ismaro assamaa'a ismaridda xidhan isku maridda xidhan inuu isku maro marada bithawbi alwaaxidi hal maro inuu isku xidho isku xidhidda awdan ee maran laysa xaaluusan ahaanin calaa aadi axadi shiqayhi labadiisa dhinac midna yacni wuxuu ka wadaa minhu marada xaggiisa shay-un waxna laysa calaa axadi shiqayhi minhu shay wax uusan marada ka mida uusan saarnayn muttafaqun caleyh macnaha waxa weeye ijtimaalu samaagaasi laba macnaa lagu fasiraa macno waxaa iska leh nimanka la yidhaahdo luqawiyiinta culimmada luqadaa iska leh oo waataan hadda sheegeen an yujallila jasadahu bihawb laa yarfacu minhu jaaniban walaa yabqa maa takhruju minhu yaduhu macnahaas way macnaha waa inuu marada iyadoo dhan isku dado isagoo dhan dhinac dhinacyaha ka midana ah, uusan maradii kor uga soo qaadin meel gacantiisu ka baxdana uusan lahayn go-weyn baad qaadatay adigoo dhan waad isku dada gab dadiid keliya mahe waad isku marmartay gacmahaagii gudahay ku jiraan meel kuu furanna ma jirto taasaa waxaa la yidhahdaa ishtimaalu sammaa imaam nawowi wuxuu leeyahy hadduu macnuhu sidaas yahay karaahiye weeyo waxaa la kahanayaa adoo saa u xidhxidhan baa wax kasta kugu imaan karaan gacantiina gacmihiina hoos ku jiraan a marka wax kastoo kugu yimaada waad u waxaad u tahay muxuu ahaye nin u xabisan baad u tahay taasaa la diiday macnahaasi culimmada luqadaa wata fuqahadu macno ka gedisan bay qabaan kaana ka fiican ayib oo muxuu yahay macnaha lu fuqahadu waxa weeye uu marada isku maro inuu marada isku maro kadibna maradii markuu isku marmaro dhinac ka mida dhinacyihiisa labada dhinac mid ka mida inuu maradii kor uga soo qaado markuu soo qaadana qaybtuu kor u soo qaaday wuxuu saarayaa garabka ah, marada markaad huwato maro kale ma qabtid ayada keliya go' keliya waay go' weyn waay go'ii markaad isku daday baad intaad dhinaca qabatay baad dhankan soo qaaday markaasaad isagoo dhan ba tunka saartay maxaa ka dhalnaya markaa ya dhankanoo dhan cawradaadii way iska qaawan tahay soo ma ilaan maradii laalaadayee qarinaysay intaad soo qaaday iyadoo dhan soo laabtay baad tunka keentay garabkaad soo saartay maradii dhankan waad ka asturan tahay oo way raaracsan tahay dhankanse waad soo laabtay oo garabkiiyo tunkaad soo saaratay dhankan oo dhan cawradaadii waa qaawan tahay marka taasaa waxaa la yidhahdaa ishtimaalu samaa cinda alfuqahaa macnahaas waa macnahan dambe marka fuqahadu ku fasirayaan ishtimaalu samaa xaaraam buu noqonaya oo maxaa keenaya inuu xaaraam noqdo ya leanna cawradii baa muuqata cawradoo la faydana waa xaaraam ama salaad ku jir ama ha ku jirin saas way macnaha macnaha dambay marka fuqahadu u badan yihin kan dambuna fasirayaayo xadiidka siduu u fasira fiiri wa an yashtamila inuu isku maro assamaa'a qaab isku maridda xidhan ee awdan bithawbilwaaxidi hal maro laysa isagoo uusan ahayn calaa axadi shiqayhi labadiisa dhinac mid ka mida yacnii wuxuu ka wadaa minhu marada xaggiisa shay wax ka mida labadii dhinac mid ka mida qaawan oo maradii ayna saarnayn ayib muttafaqun calayh wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugan oo liaxmeda u sugnaaday naha wuu reebay nebigu sal lla ly slam can libsatayni laba qaab oo loo labisto laba qaab labisi ama laba kayfiyo ama laba sifoo loo labisto ayuu nebigu rabay sal ly slm ta koowaad waxa weeye an yejtabiya inuu doonyaysto ama jilba geel jiraysto axadukum midkiin fii thawbi alwaaxidi hal maro dhexdeed laysa xaalun ahayn calaa farjihi minhu shay isagoo xubinkiisa taranka wax ka mida uusan saarnayn marada wa an yashtamila talabaadna waa an yashtamila inuu isku maro fii isaarin hoosgunti dhexdii idaa maa sallaa markuu tukanayo laa yukhaalifu xaalusan iskhilaafsiinaynin isdabamarinaynin marinaynin biarafayhi marada labadeeda daraf calaa caatiqayhi labadiisa yani garab korkooda uusan isku daba bimacnaa wax weeyaan assamaagi buu fasiraya waa inuu muxuu ahaayey marada isku dado go'a isku dado fiidaheedana uusan isdabamarinoo tunka ayna isku dabamarin taasaa la yidhahdaa way macnaha alimaamu nawowi macnihii aan soo tilmaannay wuu tilmaamayaa tafsiirka fuqahada marka la maro ijtimaalu samaa waa xaaraam nahyiguna taxriim buu faa'idaynaya haddii la maro tafsiirka luqawiyiintana wuxuu leeyahay karaaha weeyaane markaa taxriim ma gaadhsiisa wacan abi saciidin khudri ana nabiya sal lla alay waslam nahaa wuxuu reebay can ijtimaali samaa xadiidkaa hore idaa maa sallaadaasi idaa maa sallaa qaydkaasi ma faa'iidaynayo markii aadan salaada ku jirin inaad dhinaca bannayn karto ma faa'iidaynayo haddii tafsiirka la maro fuqahada idaa maa sallaadaasi qayd laazima maha markaa وعn أbي سacيid الkdري أن النبy sl ه ly sl naxa uu reebay can اجtimaal الsamاع واlاxtibaaءi iyo doonyaysiga fii ثawbin waaxidin laysa xaaluusan ahayn calaa farjihi minhu shay rawahu ljamaca ila tirmidi maxaa yeele fainahu tirmidi rawaahu wuu wariyey xadiidka min xadiidi abi hurayra yani inta kale abu saciid bay ka wariyeen tirmidise isagu wuxuu ka wariyey xadiidka wuu wariyey laakiin abu hurayru ka warinaya welilbukhaariyi waxaa u sugnaaday naha wuu reebay nebigu sal lay slm can libsatayni laba qaab oo loo labisto wallibsataani labada qaab ee loo labistana waxa weeye ishtimaalu samaa isku maridda xidhan isku maridda awdan ama dhinaca la bannaynayo wasammaa'u waxa weeye an yajcala inuu yeelo weeye hawbahu maradiisa calaa axadi caatiqayhi labadiisa garab ama tun mid ka mida korkiisa inuu yeelo waay oo fayabduu markaa uu muuqdo axadu shiqayhi labadiisa dhinac midkood uu muuqdo laysa xaaluusan ahayn calayhi korkiisa hawbun wax mara ah waataan sheegnayo dhinac intaad soo laabto inaad tunkiya garabka saarto waay dhinacaasoo dhan marka inuu marala'aan ahaado iska qaawanaado wallibsatu lukhraa qaablabisashada kalena qaablabisashada labaad ee nebigu reebay waxa weeye ixtibaa'uhu inuu doonyaysto bithawbihi maradiisa uu ku doonyaysto wa huwa jaalisun isagoo fadhiya laysa calaa farjihi minhu shay isagoo xubinkiisa tarankana wax maradaa ka mid a ah ayna saarnayn hadday mara saaran tahay marka nahyi ma jiro qaabkaasi marka in loo labisto ama salaad ama bannaankeeda waa mamnuuc sababta cilladuna waxa weeyaan cawrada muuqanaysa nahyi can اsadli wاtalahumi fi الsalaa wuxuu baabu yahay annahyu reebitaan can sadli la raariciyo tahumi iyo afxidhasho fi salaati salaad sadliga culimmadu ku fasiraya waa inuu ninku maradii sii daayo isaga oon labada jaanib intuu marada fasaxo aan soo qabaninoo xagga hore isugu keenay dhinac mid walba sii daysan yahay baa la yidhaahdaa sadid baa macnaha ku fasiray ibnu ahiirna fasiraya waa inuu ruuxu ninku marada ay gudaha ku jiraan isaga oo sidaasna uu ku rukuuco ku maradiibuu isku marmaray gacmihiina hoostaa xidhay sidaasuu ku rukuucaya oo ku sujuudaya sidaas ayay ku fasireen qaarkood sadliga ibnu ahiir macnahaasuu ku fasiraya culimada qaarkoodna waxay leeyihin waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin marada go-a uu wato barhtamihiisa inuu madaxa saaro labadii dhinacna labadii marada markuu madaxa saaro go-a labadiisii fiidoodna inay labada dhinac ka raaracsamaan oo labada dhinac ay aadaan asaga oo aan garbaha waxba saarin maradii madaxay saaran tahay kala barhkeeda bartamaheeda madaxaa la saarayaa labada dhinac bay ka sii daysmaysaa yacni waxa weeye tunkiisa iyo jirka intiisa kalena waxba ma saarna sadliga qaarna sidaasay ku fasireen macaani kalena way jiraan oo culimmada qaarkood ku fasirayaan amaa talathumka isaga waxaa la yidhahdaa inaad afka xidhato afka inaad xidhato ayaa la yidhahdaa macana maskaraadta iska dhigto can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nahaa wuxuu rabay can sadli sadliga ayuu rabay fi salaati salaada dhexeeda wa an yuqatiya inuu daboolo alrajulu ninku faahu afkiisa inuu daboolo salaada dhexeedana waa reebay nabigu sal lay slam rawa waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyey wali axmeda waxaa u sugnaaday watirmidiy minhu xadiidka xaaluu ka mid yahay annahyu baa u sugnaaday reebitaan can sadli la yska reebo axmed iyo tirmidi iyagu waxay wariyeen xadiidku laba jumluu ka kooban yahay annahyu can alsadli fi salaa iyo annahyu can taqtiyati arajuli faahu labadaa qaybood buu ka kooban yahay abu daawuud labada qayboodoo wada socduu wada wariyey axmed iyo tirmidina waxay wariyeen qaybta hore oo annahyu can isadli basay wariyeen walibni maajah ibni maajah waxaa u sugnaaday minhu xaaluu xadiidka ka mid yahay annahyu reebitaan can taqtiyati alfami afka daboolidiisa intaasaa isagana u sugnaato u wariyey adiga fahmo abu daawuud wuxuu wariyey labada qaybood oo iswata axmed iyo tirmidina xadiidka qaybtiisiina jumlada horebasay wariyeen ibni maajahna jumlada dambasuu wariyey saas way macanaha xadiidkaasi waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay ibni xibbaan isaguna waa saxiixiyey fii saxiixihi waxaa taxsiiniyey alxaafid alciraaqi iyo sheekh albani way taxsiininayaan qaabkaana waxaa karaahaystay ibnu cumar iyo imaamu thawri sufyaan athawri iyo sheekh imaamu shaafici a'imadaasaa karaahayste waxay leeyihiin marada in la sii daayo sax maaha oo karaahiyaa ku jirta in ruuxu afka uu xidho afka xidho isagoo tukanayana maya sidaasaa laga wadaa waxa laga hadlayana waa salaada dhexeeda markuusan ruuxu salaada ku jirin maya yani ma kuma saabsana masaladu baabu salaati tukashadii buu baabu yahay fii hawbi alxariiri marada xariirtaa lagu tukado waalqasbi iyo marada lasoo dhacay maro la dhacay ama la bililiqaystay haddaad ku tukato salaaddii maka ka ansaxaysaa mara xariirase haddaad ku tukato salaadaadii ka warran sidaas weeyaan can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi man ishtaraa ruuxii iibsaday thawban maro bicasharati daraahima toban dirham ruuxii maro ku gatay wa fiihi tobankaa dirham dhexdoodana uu ahaaday dirhamun hal dirham xaraamun oo xaaraam ah sagaal baa xalaal ah hal dirhamna waa xaaraam maraad kusoo iibsatay lam yaqbal illaahu ilaahay aqbali maayo lahu isaga salaatan salaad u aqbali maayo maa daama intuu daa'im ku yahay maradaasi calayhi korkiisa intuu daa'im ku yahay maradaasi halka dirhamee xaaraanta aad ku gaday sagaalka xalaalana aad sagaal xalaala iyo hal dirhamoo xaaraama ah aad ku iibsatay intay korkaaga saaran tahay salaad ilahay kaa aqbali maayo uma kadibna adhala wuu geliyey ibnu cumar isbacayhi labadiisa farood buu wuxuu geliyey fii udunayhi labadiisa dhagood buu geliyey wa qaala wuxuuna yidhi summataa ha labadan dhagood ha beelmeen ha labadan dhagood maqalkoodu ha tirmo in lam yakun hadduusan ahayn annabiyu sal lla lay slam nebiga samictuhu mid aan ka maqlay yaquulu isagoo leh isagoo sidaa leh haddaanan ka maqlin haddaanan nebiga sidaa kaga maqlin labadan dhagoodba aan beelo buu yidhi saas way macnaha rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wakadalika bayhaqi khaiibna way soo seeneen khatiib iyo hayrkood xadiidku waa xadiid daciif jiddan ah aad buu daciif yahay warkiisu ma sugnaa wuxuu ku wareegayaa sanadkiisu nin la yidhaahdo haashim alawqas oo imaam albukhaari uu yidhi waa daallun hayru hiqabun waa nin baadi'a ah buu yidhi oo aan hiqo ahayn ninkaasi waa ku jira waxaa kaloo ku jira baqiyat lwaliid oo macruuf ku ahaa mashhuur ku ahaa tadliiska noociisa ugu shar badan ee tadliisu taswiya oo weliba wuu cancaneeyey sidaas daraaddeed baa sheekh اlalbani caleyh raxmat ullah fi silsila daciifa raqamka siddeed boqol iyo afartan iyo afar wuxuu yidhi daciifun jiddan cilalkaasuu xadiidku daciif ku yahay ma sugna macnaha sheekhu wuxu uhi wa xadiidkan waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa ana nuquuda lacagtu tatacayanu inay inay caynowdo oy xadidanto fi lcuquudi mucaamalaadka dhexdooda masaladan waa masale fiqiyo baabulmucaamalaat iyo beec iyo shiraha halkaasay ku imaan lahayd laakiin xadiidkan ayuu kala dhex baxay waxaana la yidhaahdaa lacag haddaad dhacdo ama aada xaddo ama si khalada ah ay kugu soo gasho lacagtaasi laf ahaanteeda miyaa xaaraam ah mise qiimaheeda iyo iyadoo kale baa xaaraam kugu ah maalan kaba soo qaad boqol shilin baad xadday ama waad dhacday boqolkii shilin baad xoolahaagii ku dhex dartay boqolkii shilin xoolahaagii baad ku dhex dartay boqolkii shilin laftoodii miyaa xaaraanta wata mise boqol shilin uu noocay deenu ha noqotee baa xaaraanka ah oo macnaheedu waxa weye boqol shilin oo xoolahaagii ka mid ah haddaad soo qaadood ku guddo way gudantay mise boqolkii laftoodii baa lagaa rabaa inaad bixiso haddaan nidhaahno boqolkii laftoodii baa lagaa rabaa lacagtaad qaadatay lafteedii baa lagaa rabaa waxaa macnaheedu noqonayaa annuquudu tatacayan ha fi lcuquud bay noqonaysa way caynoobiyo way xadidmiyo lafteedii baa lagaa rabaa waana madhab daa'ifa min alculamaa qaarna waxa weeyaan haddii la yidhaahdo ma caynoobaysana boqol baad qaadatay laf ahaanteedii wax macno badan kuma xidhne laakiin iyadiioo kalen baa lagaa rabaa laannaca lacagtu waa isku mid boqol shirin oo kenya ah iyo boqol shilin oo kenya soo isku miduun maaha kun iyo kun soo isku mid uun maaha tii lafteedii marka wax macnaa kuma xidhno sidaasaana saxiixa masaladu saas bay xoog badanta yacni waxa weeye annuquudu laa tatacayan fi lcuquud saasaa sax iyadiioo kale unbaa lagaa rabaa maxaa yeele waa isku mid soo ma laakiin laf ahaanteedii waxba laazim maa ayib can caaishaa radi allahu canha ana nabiya sal lay slam nebigu qaala wuxuu idhi man camila ruuxii sameeya camalan camal camalkaasoo laysa uusan ahayn calayhi korkiisa amruna amarkanagu oonan anagu amrin fa huwa isagu raddun ay marduudun mid la celinayo wa waa lagu celinaya muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray lafdigaasi muslim keliyaa soo saaray amaa lafdiga ay wada wariyeen waxa weeye man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu lafdigaasay labadoodu ku wariyeen ama man camila camalan lafdigan muslim keliyaa wariya waa lafdiga muslim soo saaray wey manaa waliaxmed axmed waxaa u sugnaaday man sanaca ruuxii sameeya amran arin calaa hayri amrinaa amarkanaga korkiisa waxaan ahayna ku sameeya amarkanagii si khilaafsan ku samey way manaa fa huwa isagu marduudun mid lagu celinayo wey raddun bimacnaa marduudintin buu fasiraya xadiidkan muxuu u keenay meesha waa xadiidka loo deliishado wax kasta oo cibaada laga dhigayo oo aan sugnayn oo qur-aanka iyo sunnada ku sugnayn inay bidca tahay ilahay inuusan ka aqbalin baabkaasi waa baab kale meeshan muxuu keenay wey meeshan wuxuu u keenay inuu ku yidhaahdo salaadda aad ku tukanayso mare aad soo xadday ama mare xaaraana aad ku tukanayso ama mare xariira aad ku tukanayso amarkii nebiga kuma dul socoto soo ma waa calaa hayri amrihi amarkii nebiga kuma socote way khilaafsan tahay mar hadday khilaafsan tahayna waa marduud taas wey waa lagugu soo celinaya xadiidkaa daciifkaa iyo xadiidkan hadda aan dul taagannahay cumuumkiisa waxaa deliishaday alimaamu axmed fii riwaaya imaamu axmed baa deliishadayo fii riwaaya wuxuu leeyahay haddaad mara xaaraana ku tukato mara xariira haddaad ku tukato mara aad soo dhacday ama xoolo aad soo dhacday aad ku gadatay haddaad ku tukato dhul xaaraamood xadday ama bililqaysatay ama addacday haddaad ku dul tukato salaadaadu waa baail waxba kama jiro xaggee baa laga qaatay daliilka leanna camalkaagani amarkii nebigu waa khilaafsan yahay mar hadduu khilaafsan yahay waa marduud a ah, waa laguu soo tuuri mooy lagaa yeeli maayo masaladaas oo masalada loo yaqaano alsalaatu fi اlardi اlmaqsuuba alsalaatu fi thawb اlxaraam loo halkaasay marka deliishanayaan salaadaadu nahyi baa saaran nahyi hadduu saaran yahayna fasay jumhuurtu waxay qabaan waa imam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici oo weliba xanaafi ka mid a xanaabilada waxay qabaan salaa laakiin addoonku dembiilaah waana masalada ay u yaqaanaan aljiha munfaka nahyigani mara xaaraana ha xidhanin xoolaha dadka mara xariira ha xidhanin kusoo aroore ku tukasho gooni han uguma ha xidhanin iyo ha ku tukan waxaa laydinka rabaa ha ku tukanin taa ma haysaan maya ma hayno yaan la xidhanin soo lama dhihin yaan la xidhanin meshuu ku saabsan yahay amaa salaaddu waa nahyigu meeshuu haystana waa gooni labada jiha waa kala madax waxaan leenaha marka xidhashada uu xidhayna waa ku dambaabaya waa asaxaysa saas way macanaa masaladuna sidaasay u xoog badantah inay salaaddu asaxayso laakiin uu aatimiya beerta uu balilbiliilqaystay iyo guriga uu dhacay iyo yacni waxa weye dhulka uu boobay iyo marada ay ninka ku tukanayahay salaadiisa waa laga muran oo murankaasaa ku jira laakiin sida xoogisa wey loona badan yahay muxuu ahaaye maca aliskiin waa dembiile dembi iyo ismi waa saas saasaa loo badan yahay hada wabillahi tawfiq wasallina moxamed wcala alihi wasaxbihi waslem